بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض cilma biana alcilma khayru maa sucii fiihi waawla maa lahu lcabdu ducii wa ana hada alcilma makhsuusun bima qad shaaca fiihi cinda kuli اlculamaa biannahu awalu cilmin yufqadu fi اlardi xata laa yakaadu yuujadu وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع تابعي لسيما وقد نحاه شافعي فهاك فيه القول عن إجاز مبرأ عن وصمة الألغاز بسم الله الرحمن الرحيم ونسأل وحن سؤالنينا الله إلهي وحن سؤالا ونسأل وحن سؤالنينا الله إلهي وحن سؤالا لنا إنه وحين سؤالا alicaanata kaalmayn ayaynu weydiisan ilaahay ayaynu kaalmo weydiisanaynaa fii maa kii uu inoogu kaalmeeyo tawakaynaa aan u qasadnay oo min alibaanati caddayn ah ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala shayga aynu u qasadnay inuu inoogu kaalmeeyo oo ah inaan caddayno can madhabialimaami imaamkii madhabkiisa zaydin zayd ahaa alfaradiyi ee faralka loo nisbayn jiray waxaynu caddaynaynaa imaamkii madhabkiisa ayaynu caddaynaynaa zayd ahaa ee xagga faraaidka ama faralka loo nisbeeyey dee faralka aadka u yaqaanay sheekhu wuxuu yihi wanasalu buu yihi nasalu waxaan su-aalanaynaa ilaahay lanaa inagu waxaan weydiisanay alicaanata inuu inoo kaalmeeyo ilaahay baynu ka baryaynaa inuu inoo fudaydiyo ama uu inakarsiiyo sheekha halkan waxaa lagu qabsaday oo la yidhi talow maqaamkani waa maqaamu duco waa meel ilaahay la baryayo meesha ilaahay la baryayana isdhuldhiga ayaa ku haboon waa inuu qofku ismiskiimeeyo nuuntanuu keenay ee wa nas'aluhina waa litacdiim nuunu tacdiimkan xagguu ka keenay bay yidhaahdeen nuunu tacdiim wanasalu waan waa as'alu muxuu odhan waaya ilan maqaamkani waa maqaamu duco oo tadaruc buu u baahan yahay isweynayn uma baahna nuunkana mucadimu naf baaba la yidhaahdaa xaggee buu sheekhu wanasalu nuunkan ka keenay bay culimmadu ku qabsadeenay ishaareen waxaa lagaga jawaabay baabkan ayaa iska ah baabkii wa amaa binicmati rabbika faxaddi ilaahay nicmadu kuu nimceeyey ka waran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala suu kuu sharfiyey isku sharfi kor isku qaad oo qof sharaf leh oo sarreeya isku aragoo nuunka isticmaal markaa wa amaa binicmati rabbika faxaddi waxayna baabku tilmaamayaan sheekhu inuu yahay markaa a'imada waaweyn ee mujtahidiinta ah ee madhabka zayd caddayn karaysa ama bayaamin karaysa ayaa ayuu sheekhu markaa meesha laga qaadan nas'alu markuu yidhi ka ayaynu ka qaadanaynaa wa nas'alu waxaanu su'aalan allaha ilaahay waxaanu su'aalan lanaa annagu waxaanu ilaahay weydiisan alicaanata kaalmayn ayaanu weydiisanaynaa kaalmayn ereyga su ah ee sheekhu nas'alu yidhi nas'alu buu sheekhu yidhi nas'alu waanu su-aalanaynaa su-aashaasi waa iska duco uun baa looga jeedaayo adalab baa looga jeedaa su-aasha adalab ayaa looga jeedaa kolka dalabkaas suaasha looga jeedaa waa ducadii waana kii rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii tirmidiga ku tilmaamayay ee lahaa idaa sa'alta fas'al ilaaha haddaad mar ad cid wax weydiisani ilaahay uun wax weydiiso sa'alta fas'al ilaaha ilaahay markaad wax weydiisanay cid haddaad wax weydiisani ilaahay oo qura weydiiso gabayaaguna waa kii lahaa laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasl اladii abwaabuhu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wbunaya aadama xiina yus'alu yaqdabu wuxuu leeyahay laa tas'alanaha su'aalan beni aadama haddii la yidhaha gabaygaa la moodaa inuu jabayo bunaya baa ka habboon laa tas'alanaha su'aalan bunaya inankaygiiyow aadama ree beni aadam xaajatan wax baahi ah aadam iyo ilmo beni aadam toona wax baahi ah weydiisan wasal su'aalo aladii ka abwaabuhu laa tuxjabu aan ka aan albaabkiisaba la xidhin kaa weydiiso allaahu ilaahay yaqdabu wuu cadhooni in taragta su'aalahu haddaad su-aashiisa ka tagto ilaahay ayaa kuu cadhoon wa bani aadama ilmo bani aadamna xiina yus'alu marka la su'aasho ayuu yaqdabu ama wa bunaya inankayigow aadamu aadamna xiina yus'alu marka la su'aasho ayuu yaqdabu cadhoodaa ina aadamna marka la suaasho ayuu cadhooda oo suaasha badan waa la laysku nacaabay soomaalidu odhan jireen bukaan badan iyo baryo badan labadaba waa laysku nacaabay soomaalidu odhan jireen kolka ina beni aadamna su-aasha kugu nacayaa ilaahayna suaasha badan wuu kugu jeclaanayaa oo waa lagu kala duwan yahay idaa saalta fasal ilaaha kaa ayuu sheekhu ishaarayaayo wanasalu waxaanu su-aalanaynaa allaha ilaahay ayaanu weydiisanaynaa ama an su lanaa anagu alicaanata kaalmayn fii kii uu noogu kaalmeeyo tawakhaynaa aan u qasadnay oo min alibaanati inaan caddayno ah caddayntii aanu u qasadnay ilaahay inuu noogu kaalmeeyo ayaan ka baryaynaa ereyga tawakhaynaa khadaashadan oo waa atawaki baa la yidhah atawaki waa alijtihaad baa la yidhaahdaa alijtihaad bay ragga qaarkood ku macneeyeen alijtihaad oo qasadka ma aha bay leeyihiin ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye waa qasad tawakhayna an u qasadnay baynu ku macnayni ama tawakhayna aan ku dadaalnay oo min alibaanati caddayn ah labada qowlba culimmadu way ku fasiraan walow ragga qaarkood ay leeyihiin qasadka laguma fasire waxa ka habboon halkan oo kale alijtihaad inaynu ka dhigno ayaa halkan oo kale ku habboon ilayn madhabka zayd marka la caddaynayo cida cadaynaysaa waa cid ijtihaad bixinaysa qasad uun aha wax lagu cadaynaya waa ijtihaad mujtahid baa madhabkaa soo saaraya oo cadaynaya oo aayaadka iyo nusuusta iyo waqaa'icda intuu sidaa u qalo ka soo saaraya axkaam qarsoon iyo kunuus aan muuqanin ayuu kala soo baxaya markaasoo odhanaya kunuusda waxaan ka faa'iidaystay aayadda nooca iyo noocaa ayaan saa uga faa'iidaystay buu odhanaya fii maakii inuu noogu kaalmeeyo tawakhaynaa aan ku dadaalnay ama aan u qasadnay oo min alibaanati caddayn ah can madhabiilimaami imaamkii madhabkiisa aan caddayno zaydin imaamku ahaa zayd alfaradiyi ee faraa'idka loo nisbeeyey cilmigan faraa'idka abaa loo nisbeeyey can madhab alimaam haddaba zayd imaam buu sheekhu ku idlaaqay horta madhab waa la garanayaayo waa ereyga dahaba ah masderkiisa makaan ama eh, masderkiisa miimiga ah ama darafkiisa makaan ama darafkiisa zamaan baa madhab la yidhaahdaa hadda madhab daraf makaan baa lagu idlaaqaayo waa dariiqa mujtahidku uu maro ama uu ku tago ayaa madhab la yidhaahdaa ereyga alimaam marka laga hadlayo imaamka waxaa loo yaqaanaa sidanuu mufradna ku noqdaa jamacna ku noqdaa horta imaamku waa almuqadam calaa gayrihi ayaa imaam loo yaqaan sida imaamka salaada aynu isku hormarinaaba uu u yahay ereyga zaydihi wuxuu bedel ka yahay imaamkan ka horeeya ayaa laga bedelaya uu bedel ku noqonaya alfaradi markuu yidhina kaafiyada darteed baa loo reebayaayo alfaradiyi wey alfaradiyi faraaidka ayaa loo nisbeeyey haddaba saxaabigan imaamka uu ku tilmaamay magiciisana zayd uu yidhi nisbadiisana faraa'idka uu ka dhigay waa saxaabiga zayd ibnu haabit loo yaqaan radia tacaala canhu zayd ibnu haabit alansaari saxaabiga zayd ibnu haabit saxaabigaa weeyaan oo cilmigan faraa'idka ah ayuu aqoon aad u xeel dheer ayuu saxaabigu u lahaa kolkaa saxaabigaasi cilmi dheeraadabuu u lahaa waxaa haddaba jiro culimo halkan markaynu sidaa u eegno zayd waana dhaxalka inta badan ninka la soo qaato maata zaydun ama qaala zaydun ama madhabu zaydin can madhab imaami zayd ilfaradi buu yihi markiiba zayd waxaa la isweydiiyaa nuxaadun iyo zaydun bay soo qaataane jaaa zaydun un bay odhan jireen marartu bizaydin nuxaadu zayd bay soo qaataan qoladii dhaxalkana waaban aragnaayo wayba ka bilaabeenba can madhab imaami zayd ilfaradi bay ka bilaabeenba zayd bay ka bilaabeen magacan zayd ah maxaa lagu arkay magaca zayd ah maxaa lagu arkay ka sarfiga sheegayaa zayd buu soo qaadanaya ka balaaqada sheegayaa zayd buu soo qaadanaya hadda inta badan magacyada marka loo baahdo zayd waa la soo qaataa talow zayd muxuu la dheeryahay dadka kale oo waa maxay talow waxaa la yidhi ummaddeenna waa ninka qura ee qur lagu sheegay magiciisa laa abibakar magiciisa qur laguma sheegin walaa cumar magiciisa qur laguma sheegin abibakar waxaa laga yaabaa sifadiisii saaxibka ahayd baa lagu sheegay id yaqulu lisaaxibihi laakiin abibakr lama odhanin de cumarna lama odhanin de laakiin ummaddeenna marka la eego zayd baa magacaaban oo qur'aanka lagu sheegay falamaa qadaa zaydun minha wataraa kolkaa zayd waa ninka keliya ee qur-aanka lagu magacaabay culimada kutubta qortaa waxay yidhaahdeen kol haddaanu magac sheegayno ku ilaahay qur-aanka ku sheegay baanu sheegaynaa horta magacan zayd ah halkaasuu ka socdaayo waxa weeye ilaahay baa qur-aanka ku sheegay bay yidhahdeen annana halkaasaanu ka daba soconnaa waad aragtay zayd inaad aragto qoladan dhaxalkuna macno kalayba keeneeno waxay yidhaahdeen annaga waxa noo caddaaday oo magaca zayd nooga caddaaday ama zayd waxa ku kulmay waxaan inta kale ku kulmin oo dhan magacyada kale oo dhan waxaan ku kulmin ayaa magacan zayd a ah, ku kulmay bay yidhaahdeen magacan zayd magacyada kale o dhan waxaan ku kulmin baa ku kulmay zayd zayd ibnu haabit haddaynu taariikhdiisa yaro eegno aba saciid ba kunyadiisa la odhan jiray ama ama abaa cabdiraxmaan baa la odhan jiray ama aba kharija saddexdaba waa la isku qabtay rasuulku magaalada madiine ayuu yimid isagoo shan iyo toban jir markaa maraya saxaabigu wuxuu ku geeriyooday magaalada madiine ayuu ku geeriyooday shan iyo afartankii hijradu markay ahayd meelaha shan iyo afartankii kadib lixdii nin ee qur'aanka ururisay xilligii cumaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu ayuu ku jiray zayd ibnu haabit ubay ibnu kacab iyo zayd ibnu haabit iyo rag la yaqaano oo tilmaaman ayay ahaayeen magacan zayd waxay haddaba ku tilmaameen qolada faraa'idka iyo dhaxalka ka warantaa inay ku kulmeen waxaan ragga kaleoo dhan magacooga ku kulmin zayd waxaynu eegeynaa hadda xagga ifraadkaynu u eegi marna xagga jamacaynu u eegi marna xagga cadadkaynu u eegi marna xagga darxiga ee kala jariddaynu u eegi marna xagga darbiga isku dhufashadabaynu u eegi haddaan ifraadka eegno zayd bal hadda xaraf kaste soo qaado zaid waa imise xaraf haddaan zaaida soo qaadano waa imise xaraf zayd waa saddex xaraf baan ujeedaa kelmadda zayd waa saddex xaraf zaaidu imisay ahayd cadadka jumaliga la odhan jiray toddobay ahayd haddaba toddobadu waxay tilmaamayaan cadadu usuuli lmasaa'il usuululmasaa'il wax la yidhaha baa jiro oo dee dhaxalka lagu dul binayn doono usuululmasaa'ilka markaynu eegno eeg labada waxbaa lagu binayaa saddexda afarta lixda sideedda labiiyo tobanka afar iyo labaatanka usuululmasaailka zaa'idan zayd ku jirtaa usuululmasaa'ilkay sheegaysaa usuululmasaa'ilka oo usuululmasaa'ilku waa maxay talow haddii dad wax u qaybi lagu yidhaa oo dhaxal u qaybi lagu yidhaa dadkaasina dad ahlu farala ay ku jiraan bal hadda aada u fiirso haddii dad ahlu faralihi ay ku jiraan oo wax la dhaxlayo oo lagu yidhaha dadkaa dhaxal ha loo qaybiyo dad ahlu faralaana ku jira casaba maaha hadda ahlu faralba hadday ku jiraan maalka waxyaabaha loo qaybiyaa waa toddoba toddoba dariiqunbaa maalka loo qaybiya toddoba mid ahaanunbaa loo qaybiya qayb sideedaad ma keenaysid ahlufaral markuu meesha yaallo laba waa loo qaybiya waxaad arkaysaa maal laba loo qaybinayo maal laba loo qaybinayo waad arki kartaa waa maalkiio laba loo qayb nin baa dhintay wuxuu ka tegey inanuu dhalay iyo walaalkii bes wax kaleba kama tegin maalkaa maxaa loo qaybiyaa la sidee la horta ahlufaral ma jiraabaa la odhanaya ilayn ilayn alxiqu lfaraaida biahliha bay ahayde famaa baqiya faliowlaa rajulin dakarin inta soo hadhayna casabada siiya bay ahayde kolkaa ahlufaralka ah mudnida leh ee walaal iyo inan buu ka tegey walaalku waa casabo wixii soo hadhuun buu arkaayuu qaataa ama ha u ama ha yaraado inanta ma haysaa inanta inanta ayaa aan casabo ahayn oo ahlufarala inantu maxay yeelan markaa nus dee labaha loo qaybiyo maalka laba waa loo qaybiyaa saddexna waa loo qaybiyaa waxaa jira dad odhanaya maalka annaga saddex un hana loogu qaybiyo hadda masaladii aynu haynay lafteeda nin baa dhintay oo hooyadii iyo walaalkiibuu ka tegey walaalku waa ayo hooyadii iyo walaalkiibuu ka tegey walaalku waa ayo waa casabo isaga inaga daa hooyada ahlu farala hooyadu imisay qaadan thuluth faliabawayhi likulli waaxidin minhumaa ya athuluthu thuluth hooyadu saddexdii ku qaybiya maalka unbay odhan maalka saddex baa loo qaybini marna labaa loo qaybini marna afar baa loo qaybini gabadh baa dhimatay iyadoo bilaa ubada waxay ka tagtay walaalkeed iyo ninkeegii waxay ka tagtay ilmay ka tagtayba dheh ilmay ka tagtayba kasoo qaad inay ilma ka tagtay gabadh baa dhimatay gabadhii dhimatay waxay ka tagtay ama nin baa dhintayba dhe gabadhaan rubuca geyna ninka labadaba waa la geyn karaaye nin baa dhintay caruur buu ka tegey iyo xaaskiisii caruur kama tegin baan ujeedaa cafwan isagoo bilaa ubada ayuu xaaskiisii ka tegey xaaskaasi maxay odhanaysa aan ku dhaxlo walaalkii iyo xaaskiibuu ka tegey walaalkiisa casaba ka dhiga islaantu laakiin maxay qaadan rubuc afar igu qaybiy unbay odhan mar lix baa loo qaybinayaa oo sudus bay tegayaan sudus sudus ayay tegayaan mayd baa dhintay maydkii markuu dhintay maydku eh, maydkii markuu dhintay wuxuu ka tegey inan yaruu dhalay iyo hooyadii inantu waa ree waa ree hooyaduna waa ayo hooyaduna yay noqonaysaa sudus bay noqonaysaa ilan habar welad weydey welad weladkii weydey walaalo tacadudo weydey eh, maxaa la odhan jiray ulu la waylacatay baa la odhan jiray ulu la waylacatay habar welad weyday welad weladkii weyday walaalo tacaduday weyday ulu la waylacatay bay yidhahdeen kolkaa eeg hadday welad hesho ulukii way ka tegeysaa sudus bay tegeysaa bay ka dhigan tahay hadduu meydku ilma ka tago ama ilmi ilmihii ka tago ama walaalo tacaduday markii dhaweyd wal hal qura baan ku lahaa walaalo tacaduday baa ayaa loo baahanya jamaca oo laba iyo wa hadduu meyd dhintuu inan iyo hooyadii ka tago inantu waa reenus maalka laba igu qaybiya bay leedahay hooyaduna waa reedi sudus maalka lixii ku qaybiya bay leedahay nus iyo ulu maxaa ka dhexeeya baa lagu odhanaya tadaakhul baad odhanaysaa kol hadduu tadaakhul jiro uktufiya biakbarihima ka weyniigu kaaftoon baa lagu odhanaya ee suduska ah. hantida lia loo qaybiyo hantida maxaa loo qaybiyo lixa loo qaybiyo eeg waxaan uga socdaa zaaid waxay ina tusayso usuululmasaa'il bay ina tusaysaa oo markaad dhaxal qaybinayso ahlu faralna uu meesha joogo toddoba dariiq baa dhaxalka loo qaybiya mar labaa loo qaybiyaa mar saddex baa loo qaybiyaa mar afar baa loo qaybiyaa mar lix baa loo qaybiyaa intaba maynan hadda arag mar sideed baa loo qaybiyaa mar labiyo toban baa loo qaybiyaa mar afar iyo labaatan buu noqonaya labiyo tobanka afar iyo labaatanku waa darbi baa imanayo oo waa laba ahlu farad ugu yaraan markay meesha joogaan tabaayun oo kalena uu meesha soo galo waynu arki doonaa insha allah si kale haddaynu dhigno zaidan zayd ku jirtaa zaidaas iyay tilmaamaysaa baynu zayd zayd ku jirtaa zayd usuululmasaa'ilka inta maalka loo qaybiyo oo imise ah toddoba si kale haddaynu u dhigno zayda zayd ku jirtaa waxay tilmaamaysaa cadadu man yariu bilfardi waxda cidda faral uun wax ku dhaxasha cidda faral qura wax ku dhaxasha waa todoba cidda faral uun wax ku dhaxasheen casaba ahayn ma taqaana waa todoba labada qof ee isqabaa casaba may noqdaan haddii islaantaadu dhimato ama odaygaagu dhinto ma casabaad moodi inaad dhaxalka usoo gelaysid labada isqabaayay ku dhalaan maxay ku dhalaan labadaasi ahlu faralnimay ku dhalaan hooyaduna yay ku dhaxashaa isba hooyaduna yay ku dhaxashaa ahlu faradnimay ku dhaxashaa labada ayeeyo ka waran labada ayeeyo maxay ku dhaxlayaan labada ayeeyo labada ayeeyena maxay ku dhaxlayaan ahlu farad bay ku dhaxlayaan imisaynu haynaa shan sow maaha weladul umka ka waran eeg waa labadii ayeeyo iyo labadii isqabay iyo hooyada lafteedii imisaynu e, haynaa shan weladulumka ka waran markaa weladulumkii baynu soo qaadanay maxay noqonaysaa weladulum weladulumkiina dee lab iyo dhadig kuu dooni ha noqdo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado imisay e, inoo noqotay lix bay inoo noqotay lixdaasiba waa cadad toddoba inoo noqotay toddoba weladulumka lab iyo dhadig haddaynu u kala qaadno waxaa kaloo zaaidu tilmaamaysaa oo saddexaad cadadu man yarisu bisudus horta sudus yaa wax ku dhaxla maalka intuu lix u qaybiyo yaa meelixaad qaata dabdu dhawil fara maxaa la odhan jiray dabdu dhawil furuudi min baxri rajaz khudhu murataban faqul habaa dabaz habaa dabaz zaa'ida u dambaysaa waa ahlu suduska habaa dabaz daba zaaidaasi waa ahlu sudus oo inta li wax ku qaadataa lix qof lix qof baa maalka sudus ku qaata lixda ahlu suduska ana zaaidan een toddoba qof baan doonaya cafwan toddoba qof baa sudus wax ku qaata toddobada suduska wax ku qaatana zaaidanaa sheegaysa si kale haddaynu u dhigno dumarka dhaxla ee wax dhaxla marka dariiqu likhtisaar iyo dariiqulbasdi baa jire e dariiqu likhtisaar dumarka dhaxalka lihina waa toddoba haddaba zayd magacan zayd azaidaasi imise nuqdo ayay zaidaasi ishaaraysaa afar nuqdo ayay ugu yaraan ishaaraysaa afar nuqdo kow usuululmasaa'ilka way ishaartay laba dadka faralka qura wax ku dhaxlana way ishaartay saddex cidda suduska wax ku dhaxlana way ishaartay afar dumarka ahlufaralka ah marka bikhtisaarin la eegayo ilan bikayr اkhtisaar toban bay noqdaane bikhtisaarin marka la eegayana waa toddoba saddex toddoba oo zaaidu ay ishaarayso ayaa jira ragga qaar baa yidhi shuruudda lafteeda toddoba laga dhigaayo noogu dara shuruudda lafteedana toddobay noqotaa mararka qaare saddex baynu hadda inagu soo dhiganay maalintii dhaweyn laakiin toddoba nooga dhiga bay yidhaahdeen oo halkaasay geliyeenba waa zaydun zaaidii baan ka baxay yaa iigu xiga zayd zaydun zaaida yaa iigu xiga ya maxay ahaan jirtay cadadka jumaliga ah toban bay ahaan jirtay yay ishaaraysaa haddaba tobankaasi iyuu ishaarayaa wuxuu ishaarayaa ragga dhaxal kale marka biikhtisaarin la eegayo waa toban cadad lwaariiin biikhtisaarin waa cashara toban nin wax dhaxla dariiqa ikhtisaarka marka la eegayo tobankiibay kolkaa iyadaasi tusinaysaa waxa kalay tusinaysaa dumarka marka la bastiyo een ikhtisaarka loo sheegin dumarka wax dhaxlaana waa toban ya-du yay tilmaantay haddaba ragga wax dhaxlo iyo dumarka wax dhaxlo labaduba waa toban zaydun daalka aynu u nimaadno daalku imisuu ahaan jiray daalku imisuu ahaan jiray afar buu daalku ahaan jiray asbaabta asbaabulirfiga loo yaqaan inta laysku waafaqsan yahay iyo inta laysku khilaafsan yahayba markaan eegno waa arbaca asbaabta dhaxalka keenta asbaabta iriga asbaabul irhigu maxay ahaan jireen ko waxay ahaan jireen asbaabu miiraail waraa alaaa soo ma odhanin muxuu ka dambeysay markaa waxa weye kullun yufiidu rabbahu lwiraaa waxa weeye nasabka iyo walaha iyo cidqiga waa nasabka iyo welaha iyo nikaaxa baan doonaya nasab iyo nikaax iyo wele saddexdaasi o dhexalka ma keenaan qaar baa mid afraad ku darayo oo jihada yidhi islaamnimadana noogu dara baytbankiga islaamkaa wax dhaxla qofkii cid dhaxashay waayey jihada noogu dare bay yidhahdeen waa ka afraade kaasi waa khilaafi kolkaa markaan afartaa eegno daalku yuu ishaarayaa baynu odhani haddaba culimo afarta asbaabulirhiga loo yaqaan ayuu ishaarayaa warasada aqsaamtooda ictibaarada marka la eego faralka iyo tacsiibka marka la eego ayaa iyaguna afar noqda marka la eego dhaal dadkan dhaxalka leh ee faral iyo tacsiibba la eego afar bay inoo noqonayaan daalka ayaa afartaa iyagana ishaaraya waxaa laga yaabaa qofku tacsiib iyo waraso iyo ahlu farad baan doonaya labadaa qiimo marka la doonayo casabadii inay rag iyo dumarba noqdaan ahlufaradkiina inay rag iyo dumarba soo galaan ayaa dhici karta jamaca marka la eegayo halkaasi waa mufrad mufrad zayd oo mufrad mufrad loo qiimeeyey weeyi haddii jamaca aan eegno zaida iyo yadoo laysku geeyey imisay noqonayaan zaida iyo yada isku geey jamci toddobiyo toban saw ma aha toddobiyo tobankaasi waa dumarka wax dhaxla iyo ragga wax dhaxla marka laysku geeye mid kasta ikhtisaar lasoo qaato ragguna waa toban dumarkuna waa toddoba toban hadii zaayida iyo daalka layskugu kaygeeyo ka warrama zaayida oo toddoba ah iyo daalka oo afar ah haddii layskugu kaygeeyo ka warrama imisay noqonayaan toddoba iyo afar koob iyo toban dumarka wax dhaxla marka la bastiyo ee mawlaatulmawle lagu daro ama ta wax horaysay muctiqatulmuctiqa lagu sii daro ayay koob iyo toban noqdaan haddii ya iyo daalka layskugu keengeeyo ka warrama ya-da oo tobana iyo daalka oo afara afar iyo toban ragga wax dhaxla ayaa dariiqa bastiga afar iyo tobana marka mawlaha laga tago ama muctiga laga tago ilin dhadig buu noqon karaa ka wax horeeyey eh. haddii zaa'ida iyo yaada iyo daalka saddexdaba la yskugu kayr dara ka warrama zaa'idu toddobay ahayd ya-duna toban bay ahayd toddoba iyo toban daalku afar buu ahaa koob iyo labaatan koob iyo labaatankaasi yay ishaarayaan markaa koob iyo labaatanka haddii la yskugu kaygeeyo dhammaan dadka faral wax ku dhaxla xaaladahooga kala duwan oo dhan waa koob iyo labaatan wixii ahlufaral ah oo halkay ka muuqataa koob iyo labaatankaasi waxay ka muuqataa waxaad eegtaa uun dabdu dawil furuudi min baxri rajaz khudhu murataban faqul habaadabas habaadabazun adigu tiri habaadabas intaa ohanag habaadabazun baleekada habaadabas qor habaadabas insha allah waa koob iyo labaatanka inoo noqdaan habaadabas ereyga habaa dabas baa koob iyo labaatanka waa ahlu faralka oo dhan habaa dabasda markaan doonayno eg habaa dabas markaad tidha habaa dabas haad waa imisa haad waa imisa haad waa shan habaa dab habaa haad waa shan bad waa imisa waa laba alifku waa imisa habaa xabad imisaan maraya sideed baan maraynaa habaa dabas dabas daalka ka warrama afar iigu gee labiyo toban habaa dab bada iigu sii gee tobankii afar iyo toban saw maaha dabazaidos toddobaa uge afar iyo toban toddoba uge koob iyo labaatanka ahlu faralka oo dhan waxaa lagu jamciyey habaa dabaz habaa dabaz baa loo yaqaana ahlu faralka dee intaynu dhaxalka ku jirno o dhan habaa dabazdaas aynu haynaynaa maanta hadaynu maraynaa baan odhanayna maanta ba'daa la maraya maanta alifkaa la maraya waa habaa dabaz in ahlu faralka o dhan intaasay kusoo ururayaan hadii hadaba culima aynu isku wadageyno dhammaan waxa weey ahlu faralka ayaa intaa inoo ah oo koob iyo kaasi waa cadadu man yariu bilfardi baa la idhaha min xayu ikhtilaaf axwaalihim waxaad eegtaa bal hadda hadii la kala jaro bal ka warrama hadii la kala jaro waa la kala jarayba ama intaan kala jarka la gaadhin cadadka hadii la ego cadad lxuruuf zayd xuruuftiisu waa imisa zayd xuruuftiisa caadiga amarka la rabo waa saddex xaraf waa zaayida iyo yaada iyo daalka saddexdan xaraf maxay u taagan yihiin oo yay ka warramayaan ama yay ishaarayaan saddexda xaraf waxay ishaarayaan shuruudda tiradeedii shuruudda maynaan soo dhiganin maalintii dhaweyn xaggan hore mayaynaan shuruudda ku soo marin culimo soo dhigannay shuruud baynu xaggan hore ku soo qaadannay oo markaynu dhaxalka ka warramayna waxaynu taxaququ mowti lmuwarith taxaququ xayaati alwaari iyo waxaynu alcilmu biljiha shuruudda saddex baynu ka soo dhiganay sow saddex ma ahayn arkaantana imisaynu ka dhignay saddex baynu ka dhignay muwarif iyo waari iyo xaqun mawruuun saddexda xaraf waxay ishaarayaan shuruudda iriga iyo arkaanta iriga iyo mawaanicda iriga mawaanicda iriguna maxay ahaayeen way iman doonaane ya wayamnacu shaksa min almiraai ya muxuu gabayaagu xagga dambe muxuu ina odhan doonaa wayamnacu shaksa min almiraai wayamnacu shaksa min almiraahi waaxidatun min cilalin alaain riqun waqatlun wakhtilaafu diinin saddexdaasi waa mawaanicdii waxaad inoogu dartiin mawaanicda oo sidaa ay mawaanicda u ishaarayaan oo kale iyaguna saddex u ahaa oo loo ishaaraya asbaabta asbaabta markaa inta mutafaqa ah la eego jihada inaga reeba ama islaamnimada inaga daaya maxaynu nidhaahnaa markaa asbaabtu maxay ahaayeen waxa nasab iyo nikaax iyo wele nasab qofka dhalashaad ku dhaxli kartaa guur iyo meher idin dhex marayna waad ku dhaxli kartaa isxorayn iyo maxaanku idhaahdaa idinkoo addoommo isku ahaana waa lagu dhaxli karaa waanan ka hadli doona insha allah mid kastiba ma keeno dee labada dhinac inay dhexlaan qaarkood isxorayntu labada dhinac ma keento kii ku xoreeyey hadduu dhinto miyaad dhaxli kii ku xoreeyey hadduu dhinto qaraabana una maad dhali oo maxaad u tartay ad dhaashide laakiin aduu haddaad dhimatay isagaa ku dhaxli e labada dhinac dhaxalka kama keeno ka wax kuu qabtunbaa ku dhaxlaya laakiin nasabku labada dhinac buu ka keenaa nikaaxu labada dhinacba uu ka keenaa ninka wax guursaday wuu dhaxlayaa gabadhu guursaday hadday dhimato gabadha la guursadayna way dhaxlaysaa ninkii guursaday hadduu dhinto kolkaa nikaaxa iyo nasabku labadaba labada dhinac ka keenaan laakiin welihu isagu dhinac qura daraf qura ayuu ka keenaya waan arkaynaa haddaynu darxiga isticmaalno bar warrama dariiqu darxi haddaan isticmaalno bal daalka ya ka jara imisaa soo hadhay daal iyo ya la kala jaro daalku imisuu ahaa afar ya-duna imisay toban waa afar toban haddii laga jaraa loo jeeda daal iyo ya la kala jaraya marka lagu leeyahay imisay noqonaysaa daal iyo ya marka la kala jaro maxaa soo hadhay lix baa soo lixdaasi waxay tilmaamaysaa cadad lfuruud alfuruud almuqadara fi kitaab illahi baa si taa alfuruud almuqadara fii kitaab illah qur'aanka inta lagu daray inta lagu arkay alfuruud almuqadara fii kitaab illahi waa sit mid baa jira culimadu ay ku dareenoo oo intay ku dareen bay xishoodeen ay yidhahdeen ma magac kalaa loo bixin karaayo maxay yidhaahdeen uluulbaaqi alfuruud almuqadara sabca haddaad maqasho uluulbaaqi oon qur'aanka ku jirin ayay ragga qaarkood yidhaahdeen eegdee si saraaxatana qur-aanka uguma jiro sita ayaa qur sitadu waxa wey ulukuu ku jiraa ulu qur-aanka saw ulu kuma jiro yaa faliumihi ulu sudus miyuuna ku jirin weli ku ku jiraa faliumihi sudus hooyadaaba marna ulu ku dhaxasha marna sudus ku dhaxasha umun miyuuna ku jirin sawjadaaba ku dhaxasha nus miyuuna ku jirin rubuc miyuuna ku jirin eeg waa uluka ulusaan muuna ku jirin waa uluka iyo ulusaanka iyo suduska saddexdaa ma iga haysa nuska iyo alfuruud almuqadara fi kitaab illahi sita oo taasaa sheegaysa culimadu haddaba mararka qaar ayay yidhaahdeen si ishaar ahaanaan qur-aanka uga qaadanay wax kale wixii kale faralkanaanu qaadanay bay yidhahdeen faral kale faralkii kale ayaa la yidhi haye magacaaba wax allahay ku magacaabaan bay garan waayeen oo ululbaaqi bay yidhahdeen ululbaaqi ululbaaqi qur-aankay ka xishoonayaan iska ilaali hadda haddii ululbaaqi si fiican loo eego waa rubuc ama ululbaaqi haddii si fiican loo eego waa sudus waa rubuc buu noqon karaa ulubaaqigu haddii si saxa loo eego markan ilaahay hooyada ulu ha qaadata uu yihi falikuli waaid eh, faliabaweyhi likuli waaxidin minhuma ulu soo ma ahayn sawa hooyadii aabbuhu ulu bay qaadanayaan lama odhanin waxay yidhaahdeen waa run hooyadii aabbuhu ulu ha qaataan xaalada ay ulukaa qaadanayaan way jiraan oo waa sax oo waa sidaa rabbi u sheegay laakiin waxay yidhahdeen dhinac kale marka la eego miyayna ka dhalanayn lab iyo dhadig isku derajaa ilan qaaciida ahayd liakri milu xadi unhayeyn aayaddii kale lidakari milu xadi lunhayeyn aynu xaq siino oo lab iyo dhadig isku derajea oo meydka isku in u jira eeg labkuna labanlaab ha qaato dhadiguna sahmi ha qaato kolkaa waxay idhaahdeen marka uluka halkuu aabbuhu ka qaadan laha hooyaduna ulu inta soo hadhay marka ahlufaradka la amba bixiyo ha isku ceshadaano saddex inta loo qaybiyo aabbaha uluaan ha la siiyo hooyaduna ulu waa ulusulbaaqi bay yidhahdeen ulukii qur-aanku sheegay ulusulbaaqi nooga dhiga bay yidhahdeen eeg waad aragtaa way inoo iman doontaa masaladaa iyo hadalkeeguba xagga dambe inoogu iman doonta ulusulbaaqi marka laga laga tago alfuruud almuqadara fi kitaab illahi waa sita ulukaa inaga daayo sita weeyaan ma diidanin ulukaa laakiin waan ka hadli doonaa halkiisaan kaga hadlaynaa insha allah sitadaasi waa alfuruud almuqadara fi kitaab illah cadad lmawaanic ma taqaanaa mawaanicda ayay ragga qaarkood lix ka dhigaanoo iyaguna halkaas inoo soo gelaysa haddii daalka zaa'ida laga jaro ka warrama daal iyo zaa'id haddii lakala jaro bal daalka waxaad ka jartaa zaa'ida ka jar maxaa soo hadhay saddex dee waa arkaantii dee waa shuruuddii dee waa asbaabtii halkii waad la dabagelaysaa uun eg wixii soo hadhay waa halkaas iyaguna noqonayaan waa shuruuddii iriga iyo mawaanicdii iriga iyo asbaabtii iriga bal haddana darxiga aan sii wadnee hadii daalka yada laga jaro maxaa soo haaya afwan daalka haddii yada laga jaro ma doonayo waan sii wadnay darbiga aynu u baydhno darbiga haddii saddexda xaraf isla iyaga un lagu dhufto ka warrama saddexda xaraf haddii isla iyagun lagu dhufto maxaa soo haaya maxaa soo baxaya saddexda saddex un ku dhufo imisaa soo baxaya saddex saddex lagu dhuftay sagaal baa soo baxaya sagaalkaasi usuululmasaa'ilka cala alarjax marka la qaato weeyi usuululmasaailkaynu arki doonaa eh, sagaalin ay noqonayaan waxaad eegtaa haddii haddaba culima lasii darbiyo oo xaraf kaste xaraf kale lagu sii darbiyo hawshu way sii fara badanaysaa uun haddii gebigoodaba laysku sii wada darbiyo ama mid kaste midka kale lagu sii darbiyo kutub ka hadashaana way jirtaa kolka magacan zayd ah eh, waxyaaba una meelaha kale laga helaynin ayaa nooga muuqday bay yidhaahdeen culimadu wa nasalu waxaanu su'aalan allaha ilaahay waxaanu su'aalan lanaa inagu waxaynu su'aalan alicaanata kaalmayn fii maa kii uu inoogu kaalmeeyo tawakhaynaa aan ku dadaalnay ama aan u qasadnay oo min alibaanati caddayn ah can madhabiilimaami imaamkii madhabkiisa aan caddayno zaydin zayd ahaa zaydkii alfaradiyi faraa'idka loo nisbeeyey id kaana wuxuu ahaaday daaka kaasi wuxuu ahaaday inaan madhabkaa caddaynaa min ahamilqaradi aqraada iyo qaradyada ka ugu muhiimsan ama kuwa ugu muhiimsan buu noqday qaradyada waxyaabaha ugu muhiimsan ayuu noqday kolkaa mufradun mudaafun limacrifatin yufiid lcumuum jamac buu iska noqon min ahami laqraad markaa aqraadaba waxyaabaha ugu muhiimsan ayuu inoo noqonaya qaradyada oo dhan isagaa u muhiimsan in waxaa la caddeeya qaradyada ugu muhiimsan cilman waxaynu ognahay bianna alcilma cilmigu khayru maa kii ka ugu khayr badan inuu yahay suciya fiihi loo cararo horta wax loo dhidido waxa ugu qaalisani waa cilmi waxaan ku garanaynaa wax loo dhidido waxa ugu qaalisani inuu cilmi yahay xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran ee rasuulku uu yidhi sala allahu alayhi wasalam waa riwaayat ibni mascuud laa xasada ilaa fi itnatayn xasad ma jiro ilaa laba mooyaane rajulin aataahu laahu maalan fasalatahu calaa halakatihi fi lxaq nin ilaahay maal u dhiibay oo lagu diray inuu xaqa ku bixiyo wa rajulin aataahu llaahu lxikma iyo qof uu baray oo fa huwa yaqdii bihaa ku kala xukumaya dadka wa yucallimuha dadkana baraya waa cilmiga labada qof labada qodob ee ugu sareeya eed qofka ku xasdi karto ama aad ku tamaniyi karto haddabaad ku xasdaysaa ma aha inaad qofkii colaad u qaado waa inaad tamanido oo aad tidhaahdo ilaahw alla ilaahay mu waxaasoo kale ku siiyo nimcadaasoo kale ilahay muu ku siiyo waa ka cilmiga qiimihiisii buu xadiidku bayaaminaya xadiidka kale ayaan isna ka qaadanaynaa ee isla bukhaarigu baabka cilmiga uu ku soo saaray man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin xadiidkaasina cilmiga qiimihiisii uu sheegaya sheekhu wuu ishaaraya axaadiistaasuu ishaaraya cilman ogi biana alcilma cilmigu khayru maa kii ugu khayr badan inuu yahay suciya loo cararo fiihi dhexdiisa wlaa maa kii ka ugu mudan uu yahay lahu isaga alcabdu adoonka duciya loogu yeedho lahudaasi laamkaasi waa bimacnaa ila wlaa maa kii ka ugu mudan cil ogi uu yahay eh, wlaa maa kii ka ugu owleysan cilman eh, garasho biana alcilma cilmigu khayru maa kii ugu khayrka badan uu yahay suciya loo cararayay fiihi dhexdiisa kaasaan ogaanay wawlaa baan ogaanay ka ugu mudan inuu yahay wawlaa maa kii ka ugu mudan inuu yahay lahu ay ilayhi isaga xaggiisa alcabdu addoonka duciya loogu yeedho addoonka waxa loogu yeedho waxa ugu haboona waa cilmi weeyi oo cilmi qiimo aad u badan buu cilmigu leeya oo rabbi baa ishaaroo yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau ilaahay si dhaba culimadunbaa uga baqda rabbi aayad kale wuxuu ku ishaaray cilmiga qiimihiisa wuxuu yidhi yarfac illaahu aladiina an minkum wladiina uutuu lcilma darajaat darajooyinkaa nakirada ah baa culimada la siinaya haddaba addoonka wax loogu baaqo oo loogu yeedho waxa ugu khayr badani waa cilmi weeyi dee dhaxalkuna cilmigiibuu ka tirsan yahay wa ana haada alcilma cilmiganna makhsuusun waxaa lagu khasisay bimaa shay baa lagu khasisay qad shaaca faafay fiihi cilmigan dhexdiisa ku faafay shay cilmigan dhexdiisa ku wax ku faafay baa jira cinda kuli culamaai culimada oo dhan agtooda ayuuna ku faafay oo biannahu isagu awalu cilmin cilmiga koobaad inuu yahay oo yufqadu la waayayo fi lardi arlada laga waayayo cilmiga koobaad ee koonka laga waayayo ama loo hor waayayo inuu yahay ayaa isna culimada agtooda shaa'ic ah oo aada u faaftay buu ku yidhi waa cilmiga loo hor waayayo biannahu isagu awalu cilmin cilmiga koobaad inuu yahay oo yufqadu la waayayo fi lardi arlada dhexdeeda xataa laa yakaadu ilaa yunasigin yuujadu in la helaba wa ana zaydan iyo zayd oo sheikeenan saxaabigeennan ah khusa in lagu khasisay laa maxaalata shaki la'aan bimaa shay in lagu khasisay xabaahu uu siiyey khaatamurisaala risaalada kii khatimay oo nebi maxamed ahaa oo min qowlihi qowlkiisa ah fii fadli munabihan isagoo inagu baraarujinaya fii fadlihi fadligiisa wuxuu yidhi afradukum faraaidka waxaa idinku yaqaana zaydun zayd wanaahiika waxa kugu filan bihaa tan ayaa kugu filan oo sharaf ahaan kelmaddanaa sharaf ahaan kuugu filan qiimo ahaan kelmaddaasaa kuugu filan haddaba sheekhu halkan dhowr ishaarooyin buu bixiyey wuxuu yidhi horta wax loo cararo oo la barto cilmibaa ugu khayr badan axaadiistaa hore ayuu ishaaray ee bukhaariga iyo muslimka ku taalay cilmigan waxa lagu khasisay bimaa qad shaaca ka faafay fiihi cilmiga dhexdiisa cinda kuli culamaai culimada oo dhan agtooda ka ku faafay wuxuu ishaarayaa xadiid xaakimka uu soo saaray ibnu maajihuna uu soo saaray oo faraa'idka in la barto laynagu gelinayo oo min طariiq abi hurayra rasuulku uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam tacalamuu اlfaraa'ida fainaha min diinikum winahaa niصfu اcilmi wainahu awalu cilmi yunzacu min ummati waa cilmiga koobaad ee ummadda laga siibayo kaa ayuu ishaaraya markaa wuxuu yihi waana haada alcilma cilmigan makhsuusun waxa lagu khasisay bimaa shay qad shaaca faafay fiihi cilmiga dhexdiisa cinda kuli culamaa culimada oo dhan agtooda oo biannahu cilmigani awalu cilmin cilmiga koobaad inuu yahay oo yufqadu la waayayo fi lardi arlada xataa laa yakaad ilaa yunasigin yuujadu in la helaba sheekhan saxaabigan markaynu eegnana isaga laftiisa de khasaa'is iyo waxyaabo badan baa jira ishaaraad baa jira iyo taskiyooyin iyo shahaadooyin buu sitaa wa ana zaydan zaydna khusa waxaa lagu khasisay laa maxaalata shaki ama yaqiin iyo hubaal waxa loogu khasisay bimaa kii xabaahu uu siiyey khaatamrisaalati risaalada kii khatimay kuu siiyey oo min qowlihi aqowlkiisa munabihan isagoo rasuulku inagu baraarujinaya fii fadlihi fadligiisa inagu baraarujinaya afradukum faraa'idka ka idinku yaqaanaa zaydun zayd weeyaan wanaahiika waxa kugu filan bihaa tan iyo kelmaddanaa kugu filan oo sharafta zayd wanaahiika bihaa tanaa sharaftiisa kugu filan sharaf ahaantana kuugu filan oo isna xadiidkaa ayuu sheekhu talmiixinayaayo uu doonayaa manaaqibtaa zayd ibnu haabit inuu halkan inoo ishaaro afradukum zaydun buu yidhi xadiidka tirmidiga ayaa soo saaray manaaqibta mucaad ibnu jabal wa ubey ibni kacab wa abi ubayd halkaas ayuu ku soo saaray afraduhum zayd ibnu haabit laakiin lafdiga sidan u qoran ibnu maajaha ayuu ku yaalaa afraduhum zayd ibnu haabit wa ana zaydan zaydna khusa waxa lagu khasisay laa maxaalata shaki la'aan bimaa shay baa lagu khasisay xabaahu uu siiyey khaatamrisaalati risaalada kii khatimay oo min qowlihi qowlkiisa ah munabihan isagoo inagu baraarujinaya fii fadlihi fadligiisa afradukum faraaidka ka idinku yaqaanaa zaydun weeyi wanaahiika bihaa kelmadanaana kugu filan kol haddaba hadduu shahaadadaaba sito zayd fa wuxuu ahaaday zayd owlaa ugu mudan buu noqday bitibaaci taabiciin ka taabiciga ee wax raacaya raacidiisa nin wax raaca waxa u mudan inuu zayd raaco ilan shahaadu sitaaye zayd baa ugu mudan in la raaco kol haddaad cid raaci zayd raac saxaabigaa raac buu ku yidhi fa wuxuu noqday zayd owlaa mid aada u mudan bitibaaci taabiciin mid taabiciyo wax raacaya taabicigan taabicigii caadiga ah hamoodin waa mid iska taabicuna luqadii looga jeedaayo wax raacaya mid taabiciya oo wax raaca raacidiisa ayuu u mudnaaday iska raac madhabkaa iska raac buu ku yidhi laa siyamaa waxa wax loo dhigaaba uuna jirin waqad naxaahu markuu u qasday ashaaficiyu shaafici shaafici baaba raacay oo imaamkii idlaa ayaaba raacay kelmaddan culimmadu way xaliyeeno sawka mujtahid mujtahid ma raaca la yidhaah haddii darajada mujtahid ad gaadho dee sheekaasi wuxuu yidhi un ha iska raacine ilin siduu u baadhay baad u baadhi karaysaaye adiguna baadho go'aan ka soo saar masalada go ka soo mujtahid ma raaco kolka waxaa la yidhi shaafici zayd ibnu haabit un ma raacine isagu si madax bannaan buu u ijtihaaday shaafici mas'ale kaste go'aankii xasiiladii uu gaadhay ayaa noqotay tii zayd uu sheegay aggaasay ka midooben ti all imaamku imaamu shaafici markuu wax baadhayey natiijo kastoo usoo baxdoo nusuusta uga soo baxdaaba isla tii zaydun bay noqonaysay saasuu yidhi waqad naxaahu waxa u qastay ashaaficiyu kol hadduu shaaficiba u qastay hadal ma haddaba fahaaka iga guddoon oo qaado fiihi kan dhexdiisa iga guddoon buu ku leeyahay waa cilmigan faraa'idka ama ama ama madhabkan imaam imaamka fahaaka qaado cilmiga faraa'idka ayaynu fiihida u celinaynaa ama madhabka imaamka ayaynu u celinaynaa oo imaam shaafici oo madhabkii zayd waafaqsanaa madhabka zayd laftiisana waa loo celinayaaba saddex baa fiihidaa damiirkaa loo celin karaa fahaaka qaado fiihi cilmigan dhaxalka ah dhexdiisa fiihi inaynu dhaxalka u celinno iyo fahaaka qaado fiihi madhabka imaamu shaafici oo kii zayd waafaqsanaa dhexdiisa iyo fahaaka qaado fiihi madhabka zayd ibnu haabit laftiisa fahaaka qaado fiihi madhabkan zayd dhexdiisa alqowla qowl qaado can iijaazin ka ahaaday iijaaz koobkoobnibuu ka ahaaday qowl aad loo soo koobkoobay weeye mubara'an waana laga beri yeelay can wasmati alghaaz halxidhaalaha ceebtiisii baa laga beri yeelay wasmadu waa ceebta alalghaazna waa halxidhaalihii weeye halxidhaalihii ceebta ahaa iyo ceebtiisiina waa laga ilaaliyey oo googaa ma buu ku kitaabku googaa ma cilmi lagu googaalaysanaya maaha buu kua laysku xidhaya ma waa cilmi waxbarasho loogu talagalay oo aad loo fudaydiyey ayuu noqonaya hal xidhaalaha waa la yaqaanaayo waxay odhan jireen caajizun camiya fartaqaa fanqalaba bal nimanka halxidhaalaha sameeye ka waran caajizun camiya fartaqaa fanqalaba waa cali cali bay yidh magacan cali marka la sheekaysanayo cali laga sheekaysanayo waxay odhanaya caajizun camiya fartaqaa fanqalaba hee jaaa alyawma waa mubtada hadda caajizun camiya fartaqaa fanqalaba waa cali halkii cali laga odhan lahaa baa sidaa la odhanaya waa hal xidhaale waa la isku xidhaa caajizun buu ku yihi kelmadda u cayn beelay u cayn u indhabeelay ba u cayn beelay dhe caajizun camiya caajiskii ka tuur caajizun caynka ka tuur camiya u cayn beelay u indhabeelaye caynka ka tuur caajizun maxaa soo hadhay caajizun ajizun baa soo hadhay ajizun ajizun adu imisay ahayd maxay ahayd alifku muxuu ahaa alifku muxuu ahaa waaxid buu ahaa jiimku muxuu ahaa jiimku imisu ahaa alaaثa aajizu zaaidu maxay ahayd zaaidu maxay ahayd culimo toddoba aajizun fartaqaa fartaqaa derajo wada si zero ku wada darso weeyi fartaqaa wada dallac mid kasta zero ku dar mid kasta zero ku dar adi adi maxay noqotay adi un baan doonayaa adi maxay noqotay aajizun adi maxay noqotay waa alifku waaxid buu ahaay markaa ziro ku darta muxuu noqday xarafka tobanka sheega ayuu ahaa yada halkii ada yabad yabaa halkaa timid ilan fartaa markaa tira yabaa timid ziro baad ku darto yaba halkii koobaa timid cali yadiisii baa dubtaba timid cali yadiisii haye jiimku imisu aha jiimku alaaa sawma sifir ku dar soddon sawma soddonka yaa sheegi jiray cadadka jumeliga ah laamka laamku muxuu sheegi jiray culimo soddon buu sheegi jiray durtaba eeg halkii hore saw yaman ya sow ma ahayn haddana xarafkii jiimka laam ku bedelatay waa cali laamkiisii haye zaaidu sow toddoba maahayn sifir ku darso muxuu noqday toddobaatankaad markaa toddobada marka toddobaatan laga dhigo muxuu noqon jiray toddobaatan yaa shoogi jiray cayn sow nagii soo maranay dee laamiyaha markaan maraynay sow nagii maranay qad khubica bnu malikin khabaca maynan toddobaatan ku macnayn jirin dee xarafka koobaadna cayn ka dhig eeg sowma haysid hadda yadii iyo laamkii iyo caynkii saddexdii caliba sowmahay fartaa dee fanalaba isdabamari bu ku yihi fanalaba isdabamari ya baa u horeysa o laam baa ku xigo cayn baa u dambeeye isdabamari caynka u horeysi oo laamka kuig yada u dambeysi cali cajiizun camiya fartaa fanalaba ba yidhahde waa hal xidhaale haddaba hal xidhaalihii noocaa ahaa waa lagaa elaalinayaayo waa lagaa dheeraynayaa buu ku yidhi faha ka qaado fiihi cilmiga dhaxalkaa ah dhexdiisa ama fiihi madhabka imaamu shaafici dhexdiisa ama fiihi madhabka zayd ibnu haabit dhexdiisa alqowla qowl qaado can iijaazin ka ahaaday mubara'an isagoo la beri yeelay can wasmati algaaz halxidhaalaha ceebtiisiina laga beri yeelay in sha allah halkaasu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam